alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabaalan calayna waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibni abi jamra ayaynu ku soo jiray xadiidka sagaal iyo lixdan can samurata bni jundub bukhaari wuxuu ka soo wariyey samuro ina jundub ah waxa bannaan daalka in la kordhigo iyo in la godaa labaduba bannaanta asal ahaanna magac ahaan waa lagu magacaabaye asalka waxaa la yidhaahdaa ayaxaa la yidhahdaa jundub can samuratana waxaa la odhanaya tacalluqeeda yacni rawa baa loo qadaraya waxay dadka qaarkood yidhaahdaan ruwiya in la qadaro oo waa la soo wariyey baa laqbadu qabsata laakiin waa siiqatu tamriidoo waxa fiican in markaa siiqo jasmiya laga dhigo oo sheikha soo wariyey yacni markaa si toosa loogu tiiriyey imaam albukhaari wuxuu ka soo wariyey samuro ina jundub a ah, qaala inuu yidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam idaa sallaa salaatan aqbala calayna biwajhi nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wasalaam idaa sallaa salaatan markuu tukado salaad aqbala calayna biwajhi midna soo qaabilsiiyo wejigiisa oo toos noogu soo jeestay mar walba waa soo jeedin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wejigiisa waa la soo qaabili jiray laakiin ta qisadani ku saabsan tahay waxay ahayd salaad subax waxaana sunnaa marka imaamku dadka tujiyo inuu dadka toos u soo qaabilo ayaa sunnaa waxay caadaysteen imaamyada qaarkood in bari ay isaga jeestaan si toos ah ta noocaasi sunnadii waa khilaafsanta waa jira xadiis soo arooroo sheegaya in yar inuu markaa iilan jiray oo sunanka qaarkood ay soo wariyeen axaadiista badankooduna waxay sheegaysaa aqbala calayna biwajhi ayay sheegaysaa inxiraafka in yar uu yaro iilan jirayna sheegi mayso inuu toos beri ugu jeesan jiray sheegi mayso marka isma diidayaan saas aawadeed kaa laftiisu wuxuu tilmaamayaa in yar ayuu tilmaamaya fa faqaala nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum alleylata ru'ya kuma arkay minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ama minkum xaaluu idinka idin ahaaday alleylata xalay kee arkay ru'yaa riyo arkay innaga tarjamadeenna waxaa waafaqaysa in la yidhaahdo xalay alleyla asal ahaan waa habeenka la joogo weeyaan macnaheedu marka albaarixa ayaa xalay dee waafaqaysa laakiin culammadu waxay yidhaahdeen luqatulcarab albaarixa waxaa loo isticmaalaa marka gelin dambe la gaadho maalinnimada ayuunbaa albaarixa la odhan karaa laakiin inta habeenku isku jiro markuu waagu beriyo gelinka horoo dhan alleylah fiidkii alleyla la odhanayaa saqdii dhexe alleyla la odhanayaa subaxnimadii alleyla la odhanaya markay zawaalku dhaco oo qoraxdii ay wareegto oo duhur wakhtigiisu soo galay albaarixa odhanayaan fii lughati alcarab laakiin innaga haddii waaguba beriyo oo fajru saadiq uu dilaaco waxaa la odhanayaa xalay sida macnaheenna waafaqaysa inu fasirayna man ra'aa minkum alleylata ru'ya warkiinne baa xalay arkay riyo arkay saxaabadu weydiinayaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi fa in ra'aa axadun ru'ya qasaha waxay ku tusinaysaa inayn marar badan dhacday salaada subax markuu ka baxo inuu sidaa odhan jiray yani mar iyo laba wax dhacay aynay ahayn fain ra'aa hadduu arkay axadun shaksi hadduu arkay ru'ya riyo uu arkay qasaha waa ka qisoon jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegi jiray oo odhan jiray waxa iyo waxa iyo waxaasaan arkay buu odhan jiray fa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam maa shaa allahu ku ilaahay doono inuu yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo allah doono ayuu odhan jiray oo tacbiir ah uu riyada ku cabiraayo sa'alanaa yowman maalin buu na weydiiyey sa'alanaa waxay noqonaysaa cidda la weydiinayaa inay tahay saxaabada inay tahay cidda weydiinaysaana nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay halkaa ficilka maadi marka naa lala xidhiidhiyo haddii aakhirkiisa la reebo waxay noqonaysaa naadu faacil bay noqonaysaa haddii aakhirka ficilka aan la reebinee la kordhigana waxay noqonaysaa markaa naadu mafcuul bay noqonaysaa naadu mafcuul ayay noqonaysaa ayu maadin xadduhu qad sukina min qabli na fasayir ilfaacila na waa tii markaa naadiimkii uu yidhi yacni maadi kasta oo waxa weeye aakhirkiisa la reebay aakhirkiisa la reebay maadi kasta oo aakhirkiisa la reebay naa horteedna ahaaday fa sayir ilfaacila naa faacilka waxaad ka dhigtaa naada ka dhig waxayumaa futixa minhu laakhiru fa naa can ilmafcuuli laa tastaakhiru yacni goor kastaoo marka aakhirka la fatxeeyana aakhirka ficilka fanaa can ilmafcuuli laa tastakhiru naa mafcuul kama dib dibdhacayse mafcuul bay noqonaysa marka naadu hadda waa mafcuul fasa'alanaa wuxuuna weydiiyey nebigu calayhi asalaatu wasalaam yowman maalin buuna weydiiye uu yihi kiinebaa riye arkay fa qaala waxau idhi nebigu sala allahu alayh wasalam uu sii caddeeyey yacnii raawigaas sii caddaynaya oo waxay noqonaysaa faadu tafsiiriyay noqonaysa hal ra'aa axadun ma arkay mid minkum midkaasoo minkum idinka idinka midi ru'yaa riye ma arkay qulnaa waxaanu nidhi laa maya maanu arag qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laakinii ra'aytu alleylata rajulayni atayaanii fa biyadii wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha yeeshee anigu waxaan arkay alleylata yacnii habeenkan hadda markaa ugu dambeeye tegey maa xalay unba iska noqonaysa tarjamadeenna rajulayni laba nin baan arkay yacnii haddii aydaan idinku arkin aniga arko istidraagku saasuu dhacaya atayaani labadaa ninoo atayaani ii yimi labaduba oo fa akhadaa biyadii waxay qabteen gacantayday qabteen fa akhrajaanii ila alardi almuqadasa waxay ii bixiyeen oo ii kaxeeyeen dhulka markaa waxaa weeye la dahiray xaggiisa ii kiciyeen dhulka la dahiray xaggiisa ayay ii kaxeeyeen alardu almuqadasa muqadasa daalku waa kor dhigan yaho yacni iyada ayaa dhulka la dahiray baa laga tilmaamaya muqadise ma aho iyadu wax ma waatuu salmaan yidhi alardu laa tuqadisu axadan dhulku cid ma qadisto ya yacni dhulku ciday markaa iyadu dahiraysaa ma jirto meel wanaagsan ha joogo ama dhul wanaagsan ha joogo ama dhul aan wanaagsanayn ha jooge ruuxu haddii markaa camalkiisu uu markaa wanaagsan yahay wuxuu noqonayaa ruux dahiran buu noqonaya inama yuqadisu alinsaana camaluh saasaa salmaan yidhi ya qofka waxa dahira un waa camalkiis camalkiisa wey fa idaa rajulun jaalisun waaba iyadii oo markaa nin uu fadhiyo ay fa idaa bilxadrati rajulun jaalisun waaba iyadii oo goobta uu ku sugan yahay nin fadhiya wa rajulun iyo nin qaa'imun taagan biyadihi kalluubun gacantiisa uu ku sugan yahay ninkaa taagan kalluubun yacnii bir soo qalloocanoo qabato ah birahan qalloocee sidaa u soo laaban ee hilibka la sudo markay waxa waxaweye neefka qalayaan yacni waxaweye neefkii adhiga ahaa gebigiisaba intay qaadaan bay bir sidaa usoo soo laalaada oo qoollaaban baa la suraa birtaa qoollaaban baa waxa la yidhahdaa kalluub baa la yidhahdaa kalaaliibna waa lagu jamciyaa ninkaasi wuxuu markaa gacantiisa ku sugan kalluubun birtaa qoollaaban baa ku sugan ee qabatada ah kalluubkaasoo min xadiidin bir ah qaala bacdu asxaabina bukhaari baa wuxuu yidhi asxaabtayada qaarkood waxay yidhaahdeen can muusa muuse ay ka sheegeen waa muusa bnu ismaaciil atabudaki waa sheikha bukhaari wax ka warinaya muuse la yidhahda muuse bnu ismaaciil marka hadal aanu shiikhiisa ka maqal bukhaari oo laakiin ay uga sheegeen ruwaadda qaarkood uga sheegeen ayuu halkan ku soo naqlinayaa mana magacaabin bacdigiiyo yacni markaa ma magacaabin waa ka gaabsaday culamada qaar waxay yidhahen waxa laga yaabaa inuu ilaawey laakiin waxba yeeli mayse bay yidhaahdeeno yacni bukhaari cidaan hiqa ahayn saxiixiisa waxba kaga warin maayo oo arrin wax dhaawacaya maaha yacnii kutubo kalaana markaa soo saaray iyadoo markaa la sheegaayo cidda markaa muuse ka soo warisay qaala bacdu asxaabina asxaabtayada qaarkood waxay yidhahdeen can muusa muuse ay ka sheegeen waa shaykhulbukhaari weeye muusa bnu ismaaciile innahu yudkhiluhu innahu ninkan taagani yudkhiluhu waa gelinayaa kalluubka birtan qoollaaban ama qalloocda birtan soo qoollaaban ee qabatada ah ayuu gelinayaa fii shidqihi ninkan fadhiya qawlalkiisuu gelinaya qawlalkuu ka gelinaya innahuda hore damiirka hore haadu wuxuu u noqonayaa ninka taagan yudkhiluhuna wuxuu u noqonayaa damiirka haadee ku jira kalluubku u noqonayaa birtan qoollaaban buu u noqonayaa fii shidqihina waxa u noqonayaa damiirka haadu ninka fadhiya ayuu u noqonaya qawlalka ninka fadhiyuu gelinaya shidqigu waa qawlalka dabeedna markaa sidaas ugu jiidaya ku jeexaya xaggaa dambuu u kaxaynaya u jiidaya xataa yabluqa ilaa uu gaadhsiiyo jeexitaanka qafaahu qadaadkiisa uu gaadhsiiyo ilaa qadaadka uu ku geeyo meeshii waa dilaacaysaayo yacni marka waxa weeye markay dilaacdo dilaacii wuxuu gaadhsiinaya qadaadkuu gaadhsiinaya dabeedna waa sii daynaya itiibay isqabsanaysaa dhagba uma yafcalu dabeedna wuxuu ku samaynayaa bishidqihi qowlalkiisa alaakhari kalena mila daalika saasoo kale kii kaluu haddana ka gelinayaayo sidii si la-eg buu ugu jeexayaa wayalta'imu waxa isqabsanaya oo aad mooddaa inaan waxbaba aanay gaadhinba sidii hore ku noqonaya ilti'aamku waa nabarku markuu isqabsadoo bogsadoo kale wayalta'imu waxa isqabsanaya shidquhu qowlalkiisii haadaa kaas ah ya waxaa loo jeedaa kii hore intuu ka dambe jeexayo baa kii hore sidiisii ku laabanaya kii kalena sidii buu jeexayaayo qadaadkii buu geynaya halkii oo kale fa yacuudu waa soo noqonayaayo fa yasnacu milahu sidii oo kaleu ku samaynaya haddana haddana mar kale ayuu sidii oo kale ku samaynaya kii kale haddana intii isqabsanaya sidaasuu ku wadaa marna kaasuu jeexayaa markaasaa kii hore isqabsanaya marna ka kalu jeexaya markaasaa kale isqabsanaya sidaasuu ku celcelinaya kuwada qultu waxaan idhi waa riyaa nebigu ku arkay calayhi salaatu wasalaam maa haada kani muxuu yahay qaala waxay igu yidhahdeen labadii nin inaliq soco fanalaqnaa waa soconnay waa kan ficilkii akhirkiisa waa reeban yihi naadu hadda waxay noqotay faacilkii bay noqotay faacilkii ayay noqotay saas aawadee culammadu waxyaalahay ka digaan waxaa ka mid a qalqalada in lagu mubaalaqoodo ilaa ay u ekaato fatxa ay u ekaato oo haddii waxa weeye khalaqna yani waxaweye qalqalada la farabadiyo oo fatxa ay ku dhowaato waxay u ekaanaysaa ama noqon kartaa khalaqana ya taasi waa munkar bay yidhahdeen culamadu aad bay u diidaan oo mubaalaqada qalqalada lagu mubaalaqoodaa waxay markaa u dhowayn kartaa ama markaysa marka ay noqon kartaa ama markaa barax ka mida ku sugnaan karaa fatxo inay markaa noqoto isu rugto ya markaana macnihii dee macno baila ah meesha ka imanaya fainalaqnaa waa soconnay xataa ataynaa ilaa aannu u tagnay calaa rajulin nin aannu gaadhnay nin baannu u soo marnay ninkaasoo mudajicin jiifa calaa qafaahu qadaadkiisu u jiifaa ya qadaadkiisu sidaa u yaallaa wa rajulun nin kalena qaa'imun waa taagan yahay calaa ra'sihi madaxiisa korkiisuu taagan yahay bifihrin wuxuu la taagan yahay yacni markaa dhagax buu la taagan yahay nooca waraabatuurka ah dhagax markaa nooca waraabatuurka ah oo gacanta buuxinaya ayuu la taagan yahay waa dhagax yaro cuddoonoo markaa sacabka ayuu dhagaxaasi buuxinaya yacni xajmigiisu wuxuu yahay waa hal dhagax oo sacab ka aw sakhratin ama markaa dhagax weyn buu la taagan yahay oo sallaxa fa biha wuxuu ku dhaawacayaa sakhrada ra'sahu ninkan jiifa madaxiisa damiirka haadu wuxuu u noqonayaa ninka markaa jiifu u noqonaya ninkaa madaxiisa yacni markaa dhagaxaasuu ku bashaaqinaya ama markaysa waxa dhaawac weyn ku gaarhsiinaya fa idaa darabahu markuu ku garaaco oo ku dhufto dhagaxa tadahdaha waa dulundulcoonaya alxajaru dhagaxa ayaa dulundulcoonaya tadahdaha tadaxraja ayay la mid tahay wasnan wa macnan xagga wasniga waa la wasni xagga macnahana waa la macno dhagaxii baa dulundulcoonaya fainalaqa ilayhi markaasuu u tegayaa dhagaxii xaggiisiibuu u kacayaa si uu dhagaxa u soo qaato liya'khudahu si u soo qaato daraaddeed ayuu xaggii dhagaxa u kacaya falaa yarjicu ilaa haada kuma soo noqonayo kan waa ninkii jiifaye xataa yalta'ima ilaa uu isqabsado ra'suhu madaxiisu ilaa uu isqabsado intiibaa madaxii lagu celinayaa siduu markii hore ahaa ayaa laga dhigaya wacaada ra'suhu kamaa huwa waa isqabsanayaayo wacaada wuxuu noqonayaa ra'suhu madaxiisuna caadadu waa bimacnaa waxa weeye saara ayay markaa la macno tahay oo waxaweeye waxay noqonaysaa akhawaatu kaanay noqonaysa madaxiisu wuxuu noqonayaa kamaa huwa yacni mid shabbahaya siduu ahaa ayuu markaa noqonaya facaada ilayhi waa ku soo noqonaya kani waa tii cawdka ahayd ee uu laabashada ahayd darabahu haddana waa ku dhufanaya qultu waxaan idhi nabigaa odhanaya calayhi asalaatu wasalaam man haada kani muxuu yahay qaala waxay yidhahdeen labadii nin inaliq soco inaliq soco bay yidhahdeen faintalaqnaa waa soconnay ilaa haqbin waxaan u soconnay god intii ka ahaatay godkaasoo misli nuuri moofada la mid ah meel moofoo samaysan oo kale uu la mid yahay godkaas oo hoosta dab baa ku jira af yarna waa leeyihi waa dalluun yar hoostana markaa dab baa ku jira geesahoo dhan waa ka xidhan yihi halkaa yaree sare ayuu af yar ku leeyihi markaa moofadu la mid yahay aclaahu xaggiisa sare dayiqun waa cidhiidhi aclaahu xaggiisa sare dayiqun waa cidhiidhi wa asfaluhu xaggiisa hoosana waasicun waa ballaadhanta yatawaqadu taxtahu naaran yatawaqadu waxaa markaa huraya oo shidmaya taxtahu hoostiisa naaran dab baa markaa ka shidmaya fa ida iqtaraba markuu soo dhowaado dabkaas irtafacuu saray u soo kacayaan xataa kaada ilaa uu ku dhowaado an yakhrujuu inay ka soo baxaan ay ku sigtaan kaada waxa fasaaxo badan ani inayna raacin oo khabarkeeda an aan la gelin baa fasaaxo badan saas aawoodee qur'aanka marna kagama soo aroorin iyadoo ani ka daba dhacday iyadoo aan ka daba dhacday marna qur'aanka kuma soo aroorin lam yakad yaraaha ya wamaa kaaduu yafcaluun saasaa fii jamiici alqur'aan ay timi sababtu waxay tahay afcaasha afcaal muqaarabo ah waxay tilmaamaysaa xaal bay tilmaantaa siday nuxaadda qaarkood sheegeen antuna waxay sheegtaa istiqbaal bay sheegtaa maadaama midna xaal sheegaayo midna istiqbaal sheegayo fatanaafayaa labadu waa isdiideenoo saasay isu raaci waayeen culammada sheegtay faaridii baa ka mid ah sharaxiisa oo alfiyada ku ha yeeshee sidaasi waa sida markaa afsaxa ah ee haalibka ah axaadiista qaarkood iyo ashcaaraha qaarkood waxaa ku yimi iyadoo antu ka daba dhacday marka weji bannaan inay taha lagu xambaaray iyadana hmm. xataa kaada qalbii an yatiira ka mida isaguna bukhaari ku soo arooray xadiiskii jubayr ibn mucim ayaa ka mida mawdicanna waa ka mid calaa kulli xaal afsaxyada inay weyday sheegi mayso inaynay fasiix ahayn sheegi mayso fasiix ha ahaatee waa laga afsaxsan yaho waa laga fasaaxo badan yahy fa idaa khamadat marka dabku gamaaro yacani ma bakhtiyinoo dee waxa weeye dabkii waa bakhtiye la odhan maayo hada khalad waa bakhtiye laguma fasiri karo fa idaa khamadat markay gamaarto dabku gamaaro rajacuu fiiha way ku noqdaan markan kale saray u soo kaceen afkay yimaadeen marna dabkii saru u soo kacayaayoo waa og weyn buu noqonayaa ma weynaanayo marna waxa weye hoos buu uga maaraya wa fiiha rijaalun wa fiiha mawdica waxaa ku sugan rijaalun rag iyo wa nisaa'un dumar baa ku sugan curaatun qaaqaawan rag iyo dumar qaaqaawan baa ku jira meeshaas oo lagu cadaabaya fa qultu waxaan idhi nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam man haada kani muxuu yahay noocanna waa maxay noocanna waa maxay qaalaa waxay yidhaahdeen inaliq soco bay yidhahdeen fanalaqnaa waa soconnay xataa ataynaa ilaa aan u nimi calaa nahrin waxaan u nimi durdur baan u nimi ama webi min damin dhiig ah mintu waa bayaaniyo min damin dhiig ah webigaas waa dhiig fiihi rajulun qaa'imun webigaa waxa ku dhex sugan nin taagan baa ku sugan yani mawdica marka waxaa ku sugan nin markaa taagan baa ku sugan wa calaa wasati nahri waxaanu ku sugan yahay webiga bartankiisu ku sugan yani webiga waxaa ku jira nin taagan ninkaasina dacal ma joogee bartanka webigu ku sugan yahay qaala yaziid bnu haaruuna wa wahb bnu jariir can jariir bni xaazimin wuxuu idhi yaziid ibnu iyo wahb bnu jariir waxay ka sheegeen can jariir ibni xaazimin waxay ka sheegeen wa calaa shati nahri webiga dacalkiisana waxaa ku sugan rajulun nin baa ku sugan ninkaasoo bayna yadayhi hortiisa ay ahaatay xijaaratun dhagxani ay ahaatay nusqooyinka qaarkood baa halkaa ramaa kordhinaya laakiin nuskhada saxiixada ahi wa calaa shati nahri rajulun bayna yadayhi xijaara saas wy fa aqbala arajulu ninkii baa soo qaabilay oo u soo jeestay xaggiisa alladii kaasoo fi nnahri webiga ku sugnaa fa idaa araada markuu doono ninka webiga ku sugani an yakhruja inuu soo baxa uu doono rama rajulu ninkiibaa tuuraya ee dacalka webiga ku sugnaa ama qarka ku sugnaa ayaa tuuraya bixajarin dhagax buu ku tuuraya fii fiihi afkiisa gudihiisu ku tuuraya afku u gelinaya dhagaxaa markuu ku tuuro ayuu afka ugu ridaya faraddahu waa celinaya xaysu kaana meeshuu ahaabu ku celinaya bartankii uu ku sugnaa ayuu dib ugu laabanaya markuu dhagaxaas ku dhaco marka dambu haddana soo soconaya faraddahu wuxuu ku celinaya xaysu kaana meeshuu markii hore ku sugnaa ayuu ku celinaya fa jacala wuxuu gudagalay kullamaa jaa'a markastuu yimaado liyakhruja si u soo baxo u yimaado ramaa fii fiihi bixajarin afkiisa wuxuu ku tuurayaa dhagax afkaana la waayi maaye afku ugu ridaya afkana la waayi maaye afku ugu ridaya ugu xaraynaya fa yarjicu kamaa kaana wuxuu ku noqonayaa siduu ahaa si la miduu ku noqonayaa halkiisii buu dib ugu laabmay fa qultu waxaan idhi nabigaa odhanaya calayhi asalaatu wasalaam maa haada kani muxuu ahaaday qaala waxay yidhaahdeen intaliq soco faintalaqnaa waa soconnay xata intahaynaa ilaa aanu gaadhnay ilaa rawdatin khadraa meel beera oo cagaaran aanu gaadhnay fiiha shajaratun cadiima meeshaa beertii cagaaran waxaa ku sugan shajaratun geed geedkaasoo cadiimatun aad u weyn geed weyn baa ku sugan geed weyn ayaa ku sugan wa fii asliha geedka guntiisa ama jiriddiisana waxaa ku sugan shaykhun oday baa ku sugan iyo wa sibyaanun caruur ayaa ku sugan oday iyo caruur baa geedka guntiisa jooga wa idaa rajulun waaba yadii oo nin ninkaasoo qariibun min ashajarati geedka u dhowi bayna yadayhi naarun hortiisa ay ku sugan tahay dab uu ku sugan yahay dabkaasoo yuuqiduhaa uu shidayo fa sacidaa bii waxay ila koreen fi shajarati geedkiiba ila koreen oo i korsiiyeen wa adkhalaanii waxay i geliyeen daaran daar bay i geliyeen iyo guri lam ara aanan arag qadu weligay axsana minhaa mid ka wanaag badan aanan arag fiiha rijaalun shuyuukhun wa shabaabun daartaas waxaa ku sugan gudaheeda rijaalun rag shuyuukhun odayaal ah wa shabaabun iyo dhallinyaro ayaa ku sugan wa nisaa'un iyo dumar wa sibyaanun iyo carruur intuba waa ku sugan yihiin uma akhrajaanii dabadna waa iga saareen minha daartii bay iga saareen fasacida biya shajarata waxay i korsiiyeen geed bay i korsiiyeen fa adkhalaanii waxay geliyeen daaran daahirka ka muuqataa inay tahay waxa weeye yacni markaa geedka laftiisii inuu yahay oo geedkii sii dheer yahay ayaa markaa daahirku marka uu yahay daahirka riwaayada waana aqbali kartaa inay geed kale u noqdo laakiin qaacidadu waxay tahay haddii waxa weeye la celceliyo yacni waxa weeye macrifo inay markaa tii hore u noqonayso oo markaa labaduba al leeyihiin waa sida haalibka ah laakiin min hayri alghaalib ayaa jira fa sacidaa biya waxay korsiiyeen ashajarata geedkiibay i korsiiyeen fa adkhalaanii waxay geliyeen daaran daar bay i geliyeen daartaasoo hiya axsanu wa afdalu ka wanaag badan kana mudnaansho badan daartii hore labada daarood ta dambaa sii markaa mudan siina qurux badan siina fadli badan fiiha daartaa dambana waxaa ku sugan shuyuukhun odayaal wa shabaabun iyo dhallinyar ayaa ku sugan qultu waxaan idhi nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan idhi tawaftumaanii waa i wareejiseenoo waa i dawaafiseen alleylata xalay waa i dawaafiseen yacanii caawadan waa markii kolley riyadu dhacaysay dee waxay ahayd habeenkii baa la joogay ah, marka alleyla tacaawa ku fasir dawaftumaanii waa i dawaafiseen waa ila dawaafteen alleylata caawadan waa i dawaafsiiseenoo dhul badan baa i mariseen iyo wax badan fa akhbiraanii iga warrama camaa ra'aytu wixii aan arkay ay can aladii ra'aytuhu can aladii ra'aytuhu kii aan arkay iga warrama qaalaa waxay yidhahan nacam haa waa kaaga warramaynaa ama aladii kii miyaa ra'aytahu aad aragtay yushaqu xaal la dilaacinaayo shidquhu qawlalkiisa la dilaacinaayo ilaa halka dambe lagu geynayo haddana xagga kale la dilaacinaayo fa kadaabun ay fa huwa isagu kadaabun beenawaas weeye been badan oo yuxadisu ku warrama bilkadbati been buu ku warramaa been buu sheegaa yaa fa tuxmalu canhu markaasaa beentaa laga qaadaa dadka beentii ka qaadoo ka weriya xataa yabluqa alaafaaq ilaa uu markaa beentaasi ay gaadho yacni jihooyinka kala duwanee fogfog ay gaadho gees walba u kacdo bar iyo galbeed iyo gees walba ay u kacdo aafaaqdu waxa weye waa jiha fog baa laga tilmaamay fa yusnacu bihi waxaa lagu samaynaya ciqaabkaasaa lagu samaynayaa oo sidaasaa marba qowlalkiisa loo jeexayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo cadaabalqabri caynkaasuu ku sugan yahay waa nooc cadaabalqabri ah ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo sidaasaa qowlalkiisa marba loo jeexayaa waa cadaabalqabri waxaa lagu ciqaabayaana waxay tahay waa beentaa markaa intuu sheego yacni jiho walba ka dhici jirto meel walba gaadhi jirta waaladii ra'aytahu kii aad aragtay yushdaku xaal marka waxaa weeye la dhaawacayo dhagax lagu dhufanaayo ra'suhu madaxiis fa rajulun waa nin ninkaasoo callamahu allaahu alqur'aan ilaahay qur'aanka baray qur'aan iyo qur'aan labadaba waa la odhan karaa labadu waa saaiq qur'aannimaana labadaba loo akhriyey hamsada marka waxa weye xarakadeedii baa xarakatu naqli lagu sameeyo xarafka saxiixa ka horeeya ee ra'da abaa loo naqliyey oo ra'dii la kordhigay markaase hamsadii deedna dhacda hamzadii markaasay dhacday markaasay noqotay alqur'aan quraa'u sabcaha qaarkood waxay akhrinayaan mawdic kastoo qur'aanka ay kaga dhacday alqur'aan bay akhrinayaan marka labadu waa dhib male fa canhu bileyli waa ka seexday habeenka gudihiisii oo qur'aankii habeenkii akhrin maayo walam yacmal fiihi kumana camal falin binnahaari maalinta gudaheediina kuma camal falin ba'du waa darfiyo labadaba bileyli iyo binnahaar yufcalu bihi ninkaana waa lagu samaynayaa ciqaabtaasaa lagu samaynayaa in marba dhagax la soo qaado madaxa markaa waxaa lagaga barraajiyo ama lagaga dhaawaco ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadha waa cuquubo weyn nacuudu billahi min dalik waaladii ra'aytahu kii aad aragtay fi thaqbi yacnii godkii dalluunta ahaa aad ku aragtay ee moofada shabbahayey inta kaleo dhan waa ka xidhan yihi dabna ku baxayo hoosta kaga jiray fa hum uzunaatu noocii aad ku aragtay shakhsi keliya ma ahayno waa nooc marka noocaasi wuxuu noqonayaa dee jamac buu hoosta ka yahi fa hum uzunaatu waa kuwii sinaysan jiray wey kuwa sinaysan jirayna yacni moofadaa yar baa lagu cadaabaya oo iyagana la gelinaya waaladii ra'aytahu kii aad aragtay fi nahri webiga gudihiisa aad ku aragtay ee marba dhagax afka loogu ridayey afka loo gelinayay aakilu riba waa kii ribada cunay ninkii ribada cuni jiray weeye washaykhu odaygii fii asli shajarati geedka guntiisa ku sugnaa ibraahiimu calayhi asalaam baa nebi ibraahiim weeyi calayhi asalaam wasibyaanu carruurtii xawlahu agtiisa ku sugnaydna fa wlaadu nnaas dadka ubadkoodii weeyi dadka waxaa soo gelaya ubadkii gaaladuna waa soo gelayaan riwaayaadka qaarkood baa sheegaya in awlaad lmushrikiin yani marka ay ku jiraan riwaayaadka qaarkood baa sheegaya annaas marka la yidhina waxaa soo gelaya dee muslimiintii iyo gaaladiiba ubadkoodii sakiiray weeyaan ibraahim baa halkaa la joogo xanaanaynaya waladii kii yuuqidu naara dabka shidayey ee hurinayey maalikun waa malagga maalik la yidhaahdo khaasinu naari oo markaa naarta furaheeda haya naarta ka mas-uula wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk waddaaru luulaa daarta koowaad allatii taasoo dakhalta aad gashay daaru caammati almu'miniin mu'miniinta guud ahaantooda daartoodii weeyi dadweynaha mu'miniinta daartoodii weeye waa jannadii ay gelayeen muminiintu ay gelayeen jannadii waxay leedahay khaas iyo caam bay leedahe waa tii guud wey wa amaa haadihi daaru daartan miya waa tii labaade ee ka mudnayd kasii fadliga badnayde fadaaru shuhadaa fadaaru shuhadaai shuhadada daartoodii weeyo shahiidadii jihaadka ku soo shahaado qaatay yani jihaad xaqah ku soo istishaaday oo ku shahiidnimo qaatay wax u diidaa markaa markaa inay fadligaa helaanna ayna jirin oo qasadkay ula yimaadeen iyo siday ula yimaadeen mid walba ay sax ahayd daartay gelayaan wey wa ana jibriilu wa hada mikaa'ilu wuxuu ku yidhi markaa anna jibriil baan ahay kanna waa mikaa'iil marka labadii nin waxay noqdeen laba malag laakiin suuradday ugu yimaadeen baa waxay ahayd laba nin suuradood bay ugu yimaadeen muuqaalkood ayay ugu yimaadeen dabeedna siday ugu yimaadeen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku xikaayoodo ku warramay markii horena wuxuu moodayey inay markaa rag yihiin inay laba nin yihiin buu moodayey laakiin markii dambe waxay noqdeen laba malag bay markaa noqdeen xaqiiqatan malaa'igtuna waxay samayn kartaa tashakul oo waxay isu ekaysiin kartaa rag aadamiya bay iska dhigi kartaa muuqaalka fatamahala laha basharan sawiya farfac ra'saka madaxaaga sare u qaad jibriil baa ku odhanaya farafactu ra'sii wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saraan u qaaday madaxaygii fa idaa fawqii mislu saxaabi waaba yadii oo korkayga u ahaaday daruurta wax la midi qaala waxay yidhaahdeen daalika manziluka daalika kaas yacni fogee manziluka waa gurigaagii jannada meeshaad ka gelaysay waa gurigaa foge markaa waxaa weeye sida daruurahaad u eegayso qultu waxaan idhi dacaanii iddaaya ay utrukaani iddaayo iga taga adkhul haddaa iddaysaan waxaan geli manzilii gurigaygaan geliyey waa jawaabu alab qaala waxay yidhaahdeen innahu baqiya laka cumrun waxaa kuu hadhay cimri baa kuu hadhay cimri aad noolaanaysaa weli kuu baaqi ah cimrigaasoo lam tastakmilhu aanad dhammaystiranin aan kuu dhammaanin weli noloshaadii adduunyo maad soo dhammaysan falow istakmalta haddaad dhammaysan lahayd atayta manzilak gurigaaga waad markaa tegaysaa waad tegaysa xadiiskani waa xadiis cajiiba weeye waxyaalo badan baana ku sugan oo xadiiska laga qaadanaya ugu horayn waxyaalaha xadiisku tusinaayo waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada weydiin jiray salaadda subax dabadeeda inay riyo cidi aragtay inuu weydiin jiray waxay ku tusinaysaa riyadu inay ictibaar leedahay oo qofka muuminka riyadu ku riyoodaa inay markaa ictibaar leedaho la tixgelinaayo ayaa laga qaadanaya riyaduna hadday tahay riyo wanaagsan ay tahay qof muumina ku riyooday dee mubashiraad weeyo ajzaada nubuwaday ka mid tahay lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat nabiguna wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam alru'ya juzun min sittatin wa arbaciina juz'an min annubuwa riyadu marka nubuwada loo qaybiyo lix iyo afartan qaybood loo qaybiyo juz ka mida ama qayb ka miday noqonaysa riwaayo kale waxay sheegaysaa hamsun wa riwaayo kale waxay sheegaysaa sabcuuna toddobaatan qaybood marka loo qaybiye qayb ku dhacaysa riwaayad kaleo ka duwanna waa jira culammadu waxay dhahan waxba isma diidana waxaa laga tilmaamayaa bixasabi xaali raa'i bay ku xidhantaoo kan arkaaya xaalkiisu siduu yahay iyo mansiladiisay ku xidhan tahay iyo sidqigiisa iyo runsheegiisa iyo salaaxiisa iyo wanaaggiisa mar kastoo salaaxiisa iyo wanaaggiisa iyo runnimadiisu badan tahayna ajzaada nubuwada ay ka noqonaysaa way weynaanaysaa oo mar kastoo nubuwada qaybqaybinta la qaybqaybiyey tiradeedu ay yar tahay dee jusku intuu noqonayaa waxa weeye waa weynaanayaa markastoo qaybtu farabadatana juskii waa yaraanaya imka shay haddii la qaybiyo toddobaatan meelood loo qaybiyo toddobaatan nin baa loo qaybiyey intee midkii ku hagaagaysa dee wax yar baa ku hagaagaya haddii markaa shan iyo afartan meelood loo qaybiyana dee inta ku hagaagaysa waa ka badanaysa wahaakada haddii laga sii yareeyo saasi leedahay ya taa macnaheeduna ma aha inay riyadu nubuwo tahay lianna shaya maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi qaacidadu waxay tahay shayga haddii wax kale weheliyaan waa ka duwan yahay markaan shayga wax kale wehelin juska nubuwada marka ajzaada kale la socoto nubuway noqon marka ajzaada kale nubuwadu aynay la soconnin keligii uu yahay nubuwo ma aha nubuwo ma aha marka sidaas ayay marka uga duwantay riyada nebiyadu riyooyinka kale waa ka duwantaho ru'ya alambiyaai waxyun sida cabdulahi bnu cabbaasba uu yidhi riyada nebiyadu iyadu waa waxyi wax khaladi kuma dhici karo waxyi weeye saas aawadeed baa nebi ibraahim markuu ku riyooday inankiisii inuu gowracaayey gowraca inankiisa gowracayay uu ku riyooday nebi ibraahim waajib waxaa ku noqotay inuu gowraco ruux kale hadda hadduu ku riyoodo dee inaanu gowracayn waa la garanayaa yaa waa lagu bushaaraysanayaa une mid axkaam laga qaadanaya ma aha oo riyadii axkaam kama qaadanayno riyada nebiga waa ka duwanta axkaam baa laga qaadanaya ama haddii la yidhaahdo oo sawtiii saxaabada qaarkood markay ku riyoodeen adaanka nebigu adaankii sharciyey waxaa la odhanayaa wuxuu adaanku mashruuc ku noqday sharciyeynta nebigu sharciyeeyuu mashruuc ku noqdaye mashruuc kuma noqonin riyada markaa saxaabi ku riyooday ya yacanii nebigu inuu sharciyeeyey ayuu markaa mashruuc ku noqday waxaa la mid a qisada markaa ku saabsan in waxa weeye saxaabi u riyooday oo ku riyooday niman yahuudah oo ku innakum la antum alqawm haddaydaan odhanay cusayr ibnullah dabeedna ay yidhahdeen idinkuna la antum lqawm lowlaa haddaydaan odhanaya maa sha allah washaa muxamed ila akhir lqisa dabeedna nebigu sala allahu aleyh wasalam markii dambe u reebay waa garanaysaan xadiiskee in marka la yidhahdo maa sha allah washaa muxamed ee la yidhahdo bal maa allah waxdah ya saas yadaa in la yidhahdo marka taa lafteeda tashriica waxaa laga qaatay xukunka yani nebiga calayhi salaatu wasalaam ee lagama qaadan saas aawadeed baa saaxibu kitaabi tawxiid u odhanayaa inay riyadu noqon karto sababan sabab inay u noqon karto ah xukum sharci ah riyada markaa sharciyaynaysa ma odhan laakiin waxay sababi kartaa xukun sharciya in la sharciyeeyay sababtaa labada qisaba noocaasay noqonayaan waxaana nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam riyada qofka muuminka ku riyoodaa inay saddex mid noqoto inay riyo wanaagsan taho minallaahi ay tahay oo xagga ilaahay ka ahaatay inay riyo xun tahay oo shaytaan xaggii ka ahaatay in naftu waxay jeclaysanaysay oo tamaniyaysay oo markaa eh, khayaalkeeda ku sugnaa inay hurdada ku hor timaaddo bimacnaa riyadii waxay noqonaysaa raxmaani iyo shaytaani iyo nafsaani saddexdaa mid uunbay ku dhici riyada xunna in laga warramo waa la diiday ibn abi jamre laftiisuna waxa uu soo naqlinayaa culammadu inay ku ijmaacsan yihiin riyada nebiyadu inay waxyi tahay oo ay saa isku waafaqsan yihiin marka waxa weye calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya riyada qofka muumin ku riyoodaa haddii aynay ahayn noocyadaa kale aynay ahayn riyo wanaagsan ay tahay inay cibro leedahay tixgelin leedahay tacbiir u baahanta haddaba tacbiirka cid kastaaba iskama cabiri karto dadka qaarkood intay markaa riyoodaan bay waxay odhanayaan iyagaan cilmi tacbiirkii u lahayn saasaan ku riyoodo waxaan ku camirtay caynkaa iyo caynkaas iskaga camiro dee maaha ama waxaan kuugu camiray caynkaa iyo caynkaas ha iska camirin cilmi haddaanan ulahayn ka gaabso imaam maalik baa la weydiiye oo la yidhi qof aan aqoonin tacbiiru ru'ya riyadii ma cabiri karaa imaam maalik waa inkiray wuxuu yidhi ayutalaacabu binubuwa waa juz nubuwadii ka mid ee nubuwa lagu ciyaarayaa riyada tacbiirkeedu waa cilmi culumta ka mida ya saas aawadeed buu ilaahay ugu manno sheegtay nebi yuusuf inuu baray tacbiirka ru'yada waa cilmi culuumta ka mida ya ruuxu haddaanu garanayn waa inuu ka gaabsadaa waxaabaad markaa ka garan kartaa cidda markaa xataa tacbiirka riyada taqaana arrin ijtihaadiya weeyo wakhtiyada qaar bay khati'i karaan hadda waa ciddii taqaanay saas aawadeed baa markii wakhtigii nabiga lagu riyooday riyo sida saxiixa ku sugan ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam majliskiisa ayaa laga sheegay riyadii abubakar baa cabbiray iyadoo nebigu fadhiyo markaasuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu asabta bacdan wa akhta'ta bacdan abubakar tacbiiru ru'yaha waa yaqaanay waayo nebigu waxaanu cilmi u lahayn kuma sii daayeen khaa'una wuxuu u yimi dee ijtihaad bay ahayd ijtihaadkuna wuxuu aqbalaa khata iyo sawaab dadka qaarkood baa masaladaasi ku qalloocato waxay ka deliishadeen asabta bacdan wa akhta'ta bacdan inuu ruuxu iska fasiri karo maadaama abubakarba qayb ku khata'ay marka khata'aasi inuu sheegaayo dee inuu isaguba marka waxawe maadaama aanu dee aanu marka waxawe asiibin inuu ruux kastaaba fasiri karo ta noocaasina waa faham qaldan abubakar tacbiirka ru'yada waa yaqaanay laakiin khata wuxuu ku yimi tacbiirkii riyadu waa arrin ijtihaadi ah waa qaabil likhata wasawaab ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajran wa ida xakama faijtahada faahta'a falahu ajrun sida axkaamta sharcigaba ay u tahay oo khata iyo sawaab uga iman karo ijtihaadkii ayaa halkanna yacni tacbiirka riyada khata iyo sawaab uga iman karaa khata iyo sawaab uuga iman karaa marka taasi waxay caddaynaysaa inay dhici karto kii riyada tacbiirkeeda garanaya wakhtiyada qaarkood inuu khata'o inay suura galto waxaana soo aroortay riyada marka la cabiro horta cidda uu qofku u sheegaayo aan ka horraysiiye riyada markuu qofku riyoodo cidduu u sheegayaa waa inuu noqdaa cid nasteex u ah ama caalim ah waa inu noqotaa waa inun cid walba u sheegin ya cid walba waa inun u sheegin riyada qaarkood baa laga yaabaa riyooyinka qaarkood inay markaa sheegayaan waxyaalo nicmo oo weyn ay sheegayaan oo qofkii xaasidnimo u sababaan sidii markaa waxa weeyaan yani ikhwatu yuusufba ka dhacday ya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiidu laka kayda waxaa kaloo dhici karta riyadii ixtimaalaad kala duwan inay aqbali karto oo qaarna wanaagsan yihiin qaarna ayna wanaagsanayn qofku haddaanu naasix ku ahayn waxaa dhici kartaa wejiga xun hadduu doono inuu kugu xambaaro wejigaasna uu yahay weji ay aqbalayso riyadu xadiisna waxaa ku soo arooray yacni riyadu cidda ugu horraysee cabbirta sideeday u dhacaysaa ya laakiin waxa weeye waa marka ay weji ay ku waafaqaysaa jirto markay weji ixtimaala ay leedaho sidaa loogu fasiri karo oo si kalena aqbali karto sidanna aqbali karto marka sida lagu horaan fasiray u dhici taasay u dhacaysa laakiin haddaynay aqbali karin iyada marka wax ka soo qaad yeelan mayso oo markii waxa weeye ninkii boqorka ahaa u riyooday ou yidhi marka waxa weeye riyadaasaan ku riyooday waa yidhahdeen adkaasu axlaam dee adkaasu axlaam may noqon markii dambe markii loo fasiray waxay u dhacday sidii waxa weeyaan yuusuf ku fasiray ayay u dhacday marka waxaynay ahayn bay markaa ku sheegeen marka qofku markaa riyo riyoodo cid marka waxa weeye naasixa oo nasteex u ah ama caalima inuu u sheego sida axaadiista qaar ku soo aroortay riyada marka la cabiro weji ay aqbali karto haddii lagu cabiro sida ugu horreeye lagu cabiray u dhacaysa taana xadiis baa ku soo arooray sheekh albaani waa quweynaya xadiis ku soo arooray alru'ya cala rijli taa'ir maa lam tucabbar faida cubbirat waqacat marka la cabiro waa dhacdaa sidii lagu cabiray u dhacdaa qofka cabirayaana waa inuu sida ugu wanaagsan ruuxa ugu xambaaraa wejiyaa aan fiicnayn hadday aqbali karto waa in wejiga markaa aan fiicnayn aan ugu xambaarin ee weji wejigu ka munaasabsan yahay waa inuu markaa ugu xambaaraa waxyaalaha kale ku tacalluqaaya waxaa ka mida xadiiska marka uu ku tusinaayo in waxa weeye cadaabulqabri jiro oo dadka qaarkood qabriga lagu cadaabaayo oo muddada marka waxa weeye ay ku sugan yihin caalamulbarzakh baa dadka qaarkood la cadaabayaa dadka qaarkoodna waa loo nicmaynaya dadka qaarkoodna waa loo nicmaynaya sida la yidhi alqabru ima rawdatun min riyaadi aljanna wa ima xufratun min xufari niiraan marka waxaa jira fitnat alqabri waxaana jira cadaabu alqabri waxaana jira naciimu alqabri dadka qaarkood qabrigaa loogu nicmaynaya qaarna waa lagu cadaabaya marka horena waa lagu imtixaanaya qabriga gudihiisa su'aalihii baa lagu weydiinaya qabriga marka dadka wakhtigaas caalamulbarzakh la cadaabaayo waxaa ka mida ah dad kabaa'ir la yimi waxaa laynooga sheegay qaar ka mida ah xadiiskan lagu sheegay waxaa ka mida ah shakhsigii sheegaayey beenta sheegaayey oo beentiisu ay markaa ka dhacaysay nawaaxida kala duwane arlada gees walba warkiisu ka dhacay warkaasina uu been yahay beentaasina ay tahay been u badheedhay qaydka badheerista maxaynu ku daraynaa maaha beennimada in loo shardinaayo laakiin ta ruuxa lagu ciqaabaayo oo cadaabka uga imanaayo waxa weeye waa inay tahay mid u badheedhay waayo waxaa jira kadibu khata iyo kadibu camdin been marka waxa weeye kama ah iyo mid marka waxa weeye badheer u dhacday ayaa markaa labaduba jiraan marka beenta kama ah u dhacday ruuxa markaa waxa lagu cadaabi maayo laakiin beenta uu bareeray ayaa markaa lagu cadaabaya ama cadaab uu ku mutaysanaya beennimada laakiin looma shardinaayo inuu u bareeray loo shardin maayo siday ahlu sunna waljamaca qabaan waayo beenta waxaa la yidhahdaa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa ka waranka laga waramo ama lagu waramo wax kastoo waaqica khilaafaya oo waxa jira ka duwan haddii lagu waramo waxay noqonaysaa been bay noqonaysaa ha u badrheedho ama yaan u badrheerin ya markaa sidaas aawoodee ruux waa inu iska hubsadaa waxa uu sheegaayo waa inu iska hubsadaa sidaana marka ahlusunna waljamaca waa isla ogol yihiin waa isku waafaqsan yihiin culammada qaarkood waxay soo naqliyeen inay culammadu sidaa isla ogol yihiin ayay soo rareen waxaana laga qaadanayaa inaan badrheerka marka hore loo shardinin beensheega qaydka mutacamidan lagu daray man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar waayo kadibkii gaar baa loo sheegay hadduu tacamudku marka horeba markaa shardi u yahay kadibka mutacammidan lama raaciyeen haddii tacamudka bimacnaa in loo badrheedho oo qofku u qasdaa marka hore shardi u tahay beennimada oo aanu beenba noqonaynin haddaanu u badrheedhin mutacammidan qaydkaa laguma dareen darista lagu daray qaydka mutacammidan ah waxaa laga qaadanayaa inay beentii markaa sugnaanayso iyadoo tacamudku aanu jirin laakiin maadaama xadiidkani cuquubo sheegaayo ciqaabtiibaa mutacamidan lagu daray saasaa lagu daray qofka marka wuxuu ku khata'o aan loo qabanayn qofka wuxuu ku khata'ana looma qabanayo halkan bacdu asxaabina saynu markaa sheegnay sheikhu markaa waxba ma magacaabin laakiin dariiqyo kale ayaa lagu xidhiidhiyey xaafid ibnu xajar wuxuu sheegayaa tabaraanigu mucjamulkabiirkiisa inuu ka soo wariyey can ilcabaas ibni fadli can muusa cidda marka uu ka warinayo tabaraani cidda uu ka soo wariyey yani kolley cid baa udhaxaysa cabaas cabaas ibnu fadlina wuxuu ka warinaya muusuu ka warinaya oo shaykhu lbukhaari ah muuse bnu ismaaciil ayuu ka warinaya koley laakiin qadarka matbuuca waan ka baadhay kama helin kharmi ku sugan oo marka waxbaa maqan oo inta marka waxaa la taabacay waa qadarkii la helay wey waa qadarkii la helay wey dariiqo kale ku dhuqudhoodu waa jiraan oo marka waxa lagu xidhiidhinayo oo waa jiraan oo bayhaqi baa ku soo wariyey fii ihbaati cadaabi alqabr isagoo markaa ka soo warinaya min ariiqi maxamed ibni ayuub can muusa wakadalika bakawi ayaa isaguna sharxu sunnaha ku soo wariyey min ariiqi cuhmaan ibni saciid addaarimi can muusa bni ismaaciil attabudaki markaa saas aawadeed duruq buu marka uu leeyahay oo rag kale oo soo wariyey ayaa markaa jira marka kuu ijmaalinayaana kuwaas wey marka ninkaas beenta sheegaya beentiisu ay aafaaqda iyo nawaaxida arladee kala duwan ay gees walba u kacday oo ka dhacday waa la cadaabaya waxaa lagu cadaabayaa ilaa qiyaamada laga gaadhaayo in qowlalkiisa marba waxa laga gelinaayo birtaa qalloocda laga soo gelinaayo shidqigu waa maxay waa qawlalka qawlalku waa halkee waxa weeye waa afka markaa dhinaciisa afku markuu saa u jeexan yahay labada dacal ayaa mid walba waxaa laodhanaya qawlal baa la odhanaya labadaa qawlal waa shidqayn ayaa marka waxa laga gelinaya mid laga gelinaya markaasaa saa loogu jeexaya ilaa qadaadka ka kale intuu soo jeexayo kii kalu haddana saasoo kale ku samaynaya kaa kale intuu soo jeexaya kii hore sidiisii ku noqonaya kaa labaad intuu soo jeexayo ayaa kii hore sidiisii ku noqonaya yani waxa weeye kaana markuu ka yimaado kan kalu haddana ku noqonaya sidaasuu ku wadaya ilaa yowmi alqiyaama laga gaadhaayo cadaabuulqabri sidaasaa lagu cadaabayey maanta waxyaalaha beenaha aadka u faafiya waxaa ka mid a qalabadan cusub ee hadda la isticmaalo ee waxa weeye marka internetka markaa lagu adeegsaday ayaa markaa aad yo aad uga qayb qaadanaya hadday tahay idaacada in laga sheego hadday tahay miidiya in laga sheego yani facebookyada in lagu faafiyo beentaasi ha noqoto markaa mid qoraala ama ha noqoto mid markaa sawti ah oo cod ah ha noqote waxay noqonaysaa kelmadda la yidhaahdo ama la qoro waxa maanta fudud yani beleda badan iyo qaaraad badan markaa inay gaadho halkan marka waxa marka lagu qoro meeshii laga qoray iyadaan laga yaabo inaan laga wada ogaanba oo dadka qaarkood iska hurdaan ama aynay ogaan ayaa markaa dadka jooga qaaradaha adduunyada kala duwan yani marka ama yurub jooga ama waxa weeye austareeliya jooga ama maraykan jooga ama waxa weeye markaa aasiya jooga ama afrika markaa nawaaxideeda jooga ayaa warkii gaaraya oo ay markaa waxa ogaanayaan haddii afkuna ay fahmayaan marka lagu qoray ama lagu yidhi waxaa laga yaabaa inuu markaa mashriq iyo maqhrib bay ka dhacaysa dee mar kastoo faafitaankeedu uu sii farabatana cuquubadu inay ka weynaato ayaa markaa ka iman karta marka taasna waxay kutusinaysaa in aad iyo aad la ysaga hubiyo waxyaalaha la qoraayo waxyaalaha la faafinaayo iyo waxyaalaha marka la sii daynaayo aad iyo aad in la ysaga hubiyo oo wax marka waxa ruuxu aanu marka hubin aanu marka wax iska sheegin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi kafaa bilmar'i kadiban an yuxadisa bikulli ma samic ruuxa waxa been ugu filan inuu ku waramo wax kastuu maqlo xadiiska muslimu saxiixa ku soo wariyey wax kastuu maqlo hadduu ku warramo dee markaa taasaa been ugu filan marka dambena been buu ku dhacaya marka iyadaynu tilmaannay khataa qofka inaan loo qabanayn haddana tasaahulka ruuxu fudaydsanaayo wax walba iskaga warramaayo ta noocaasi marka waxa weye nooc tafriita ku jira iyo ka gaabin ah yaanu odhan qofku ha yidhaahdo qofku hadduu doono anigu uma bedrheedhin laakiin tasaahulka uu fudaydsanayo oo shaygii waxa weeye aan u suubamin marka inuu faafiyo ku tidhi ku teen ah inuu iska qoro cudurdaar u noqon mayso uma bedrheerin u noqon mayso taas uma noqonayso marka waa in la yska jiraa waxa la faafinayo iyo waxa la qoraayo cuquubo weyn baa ka iman kartee aad iyo aad waa in la ysaga jiraa waxaan la hubin oo aan markaa la sheegin oo la nashrin taas iyadaa waa in aad iyo aad la ysaga jiraa waxyaalaha la qorayaana waqtiyada qaarkood waxay sababayaan fitan waxaa laga yaabaa fasaadu daati lbayn inuu ka dhasho namiima inay ka dhalato markaa dadka qaarkood isku dirto cuqdadii marka ay timaado colaadii isu gasho nacaybu yimaado yani waxyaalo badan baa ka iman kara ya saas aawadeed waa in aad iyo aad looga taxadiraa waa laysaga jiraa wuxuu kaloo inoo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu arkay nin jiifa oo qadaadka u jiifaya nin kale oo dhagax weyn la dul taagan oo dhagaxa weyn ayuu marka waxa marba ku dhufanayaayo markaysa waxaan yani ku bashaaqinaya ama markaysa waxa dhaawac weyn ku gaarsiinaya ya fayashdakhu biha ra'sa madaxiisiibuu ku bashaaqinaya ama marka waxa dhaawac weyn uu ku gaarsiinaya dhagaxi waa ka duldulcoonaya dhagaxiibuu dabeedna soo qaadanaya intuu markaa dhagaxa soo qaadanaya madaxu sidiisii ku noqonaya markaasu haddana waxa weye mar labaad sidii ugu dhufanaya ya sidaasuu isaguna ugu wadaayo ou mar walba ugu celcelinaya kaana waxa weeye isagana waxa weye waa laynoo sheegay oo waxa markaa laynoogu fasiray waa nin qur'aankii habeenkiina ka seexday maalintiin aan ku camal falin qur'aanku axkaamtuu sheegayay waa khilaafayaayo waa dayacayaa oo kuma camal falaayo ya hadday tahay salaaddii inuu ilaaliyo oo ku dadaalo iyo hadday tahay markaa waajibaad kale inuu la yimaado hadday tahay muxaramaadkii inuu iska ilaaliyo camalfalkiina la iman maayo habeenkiina akhrin maayo habeenkiina ma akhrinayo akhrinta qur'aanka markaa la akhrinayo habeenkiina wuxuu u qaybsamaa qadar waajiba iyo qadar sunnaa buu qaybsamaa oo faralka inta lagu tukanayo ee marka lagama maarmaanka a ah, faatixadu ka mid tahay faatixada in la akhriyaa waxay noqonaysaa marka qadarka faralkaa bay noqonaysaa marka waxay yeelan kartaa oo ay u qaybsan tahay qur'aan akhrintu yani sunne iyo waajib waa sababta marka culamada qaarkood ay u yidhaahdeen xadiiska waxaa laga qaadanaya cidda qur'aankii yani markaa dayacda salaadiina dayacda in waxaweeye marka cuquubada noocaasa la kulmayso oo dee camalfalka iyo halkaasay ka dhalaaliyeen ama qur'aan akhriska akhriskiisa in laga tegey iyo wax la mida ayay ka dhalaaliyeen calaa kulli xaal kaana waxaa laynoo sheegay waa kaa dhagaxa lala dhacaayo ee marba madaxa lagaga dhufanayo markii qur'aankii ilaahay siiye qur'aankii baray nicmo weynba ayuu ilaahay siiyey marka nicmada inuu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa yani marka camalfalka yani qur'aanka lagu camalfalayo ayaa si muhiimsan oo aad u sii muhima akhrinta marka qur'aanka la akhrinayana in waxaweye qur'aankii aan la dayicin oo waxaweye qadarka marka waxa salaada lagu tukanaye ee lagama maarmaanka u ah taa ruux walba waa saaran tahay dheeraad ahaanna qur'aanka inaanu dayicino marka waxa qur'aankii mid dayacay oo ka tegey si uu marka dabeedna ay uga dhalan inuu ilaawo waa inaanu taas la imane waa inuu qur'aankii marka tacaahud ku sameeya ku dadaala hadduu marka sidaa ugu dadaalo hadhow marka waxaweeye ilowshiyaha meelaha qaarkood uu ilaawo waxba marka kuma sugna dhibaatii oo markaa nin qur'aankii dayacay markaa ma aha waxaa kaloo laynoo sheegay dadka qaarkood oo iyaguna markaa waxa weeye ku jira marka meel dalluun ah oo moofo oo kale ah ku jiraan oo dab gudaheeda ka baxaayo caloosheeda af yarna leh markaasaa dabkaasi marku waxa weeye aad u hurana afkay imanayaan sidii wax soo baxayo kale rag iyo dumar qaaqaawan baana ku jira marka waxaweye dabku gamaarana hoos bay u noqonayaan waa sida dherigu markuu karaayo wixii ku jiray sare u soo qaadoo kale noocaasoo kale weeye marka waxa weeye karka marka uu gamaaro dee wuxuu noqonayaa markaa hoos inay u noqdaan wixii ku jirayna waa la noqonaya marka saasoo kale olalkii uu ka dhigan yahay biyaha islaba rogaya ee markaa waxaa soo kacayo soo karayoo kale ay ka dhigan kuwa caynkaasee markaa lagu cadaabayo moofada yarna waxa weeyaan waa kuwii sinaysan jiray weeye waa azunaa kuwii sinaysan jiray weeyaan marka taasina waxa weye waxay kutusinaysaa cuquubada zinadu leedahay ayay ku tusinaysa yatawaqadu taxtahu naaran yani naaran waxay noqonaysaa tamyiiz godka afkiisa halka ka hoosaysa ayaa huraysa ololaysa naaran ay min naarin dabbay la ololaysa yani dab ayay la ololaysa marka faida iqtaraba irtafacuu xataa kaaduu an yakhrujuu ilaa ay ku dhowaadaan yakhruju maadaama la yidhi sida waafaqaysa waa wowga ayaa waafaqaya ilaa ay ku dhowaadaan xataa kaadu an yakhrujuu inay ka soo baxaan ila ay ku dhowaadaan marka dabku gamaaro eh, ayay markaa dib u noqonayan qolada marka afraad waxaa laynoo sheegay waa nin marka ku sugan webi bartankiibuu ku jiraa ya nin kalena webiga dacalkiisa ayuu la taagan yaha dhagax ninkaasi marba wuxuu is odhanayaa soo bax markuu is yidhahdo soo baxba dhagaxaasuu ku tuurayaayoo afka ayuu ugu ridayaa lama waayey afkiis afka ayuu u gelinaya dhagaxaasoo uu markaa afka ugu ridaya marka kaasna saasaa marka waxa lagu ciqaabayaayo mar walba yani waxa marka lagu dhufto dhagaxaas ee uu afka u galo wuxuu ku celinaya halkuu ka yimi buu ku noqonaya kaasina waa kii ribada cuni jiray aakilu riba weye waa kii ribada cuni jiray wey waxay kutusinaysaa ribada markaa dembigeedu siduu u weyn yahay kutusinaysa saasaa iyagana loogu wadayaa ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo yani xadiiska nin baa la yidhi gabadhuna waa la mid haddii marka waxa gabadi ay ribada cuni jirtayna iyaduna waa saasoo kale oo markaa cuquubaadkan ragga iyo dumarku waa iskaga mid hadii waxa weeye marka lala yimaado sababtii marka waxa lagu ciqaabayo oo dembiga ahayd lala yimaado xadiisku cadaabulqabriga uu sheegayo waxay culammadu isweydiiyaan cadaabulqabriga ma waxaa la cadaabayaa ruuxa jasadkiisa ayaa cadaabka ku dhacaya asaalatan mise ruuxda ayuu ku dhacaya nafta asal ahaan mise labadaba waa ku wada dhacaya waxay u badiyaan culammadu khilaaf baa ku sugan mas'aladii in markaa labadaba cadaabku asiibaayo laakiin asal uu yahay xagga ruuxda nafta inuu asal u yahay laakiin jasadkii iyo jidhkiina way saamaynaysaa marka jidhkii waa loo bandhigayaana waa laynoo sheegay marka jirkiina waa saamaynaysa laakiin waxa weeye ruuxda yani nafta iyo jirka labada mid walba cadaabku waa ku dhacaya cadaabulqabrigu waa asiibaya ee mid markaa jasadkoo keliya uu asiibayo ama markaa waxa ruuxdoo keliya uu asiibayo ma aha labadaba waa saamaynaya laakiin waxa usii haalib yahay xagga ruuxda ayuu usii haalib yahay marka taana saas yadaa weeye nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weeye jannadii markaa la tusay oo daartii caamat lmu'miniin in la tusay waxaanu sheegay inay ku sugan yihiin daartaasi ay tahay daar qurux badan oo wanaag badan oo rag iyo odayaal iyo dhallinyaro iyo dumar iyo caruur intuba ay ku jiraan intuba ay ku jiraan ayuu markaa sheegay marka waxa weeye waa jannadii markaa weeye waana daaru caamati almu'miniin saa weeye wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam in waxa waxaweeye haddana waxa waxaweeye uu arkay eh, la korsiiyey marka waxaweeye geed la korsiiyey geedka markii la korsiiyeyna daar kaleo ka qurux badan oo ka wanaag badan oo ka mudnaansho badan baa markaana la tusay taana waxa la waa daartii shuhaadada xadiiska waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah fadliga shuhaadada iyo inay shuhaadadu fadli badan yihiin ayaa laga qaadanaya inay shahaadadu fadli badan yihiin oo lmuminiin ay ka fadli badan yihiin baa laga qaadanaya iyagana waxaa ka sii fadli badan nebiyada ayaa ka fadli badan waxaa kaloo ka fadli badan sidiiqiinta haddii shahiidku aanu sidiiq ahayn sidiiqaa ka fadli badan yacnii shahiidku wuxuu isku darsan karaa sidiiqnimo iyo shahiidnimo shahiidnimo iyo sidiiqnimo isku darsan karaayo labadu kulmi karaan labadu u kulmi karaan marka shahiidku haddaanu sidiiq ahayn culammadu waxay yidhaahdeen sidiiqa ka fadli badan sidiiqa ayaa ka fadli badan saas aawadeed marka la sheegayo shuhadada iyo sidiiqiinta waxaa la hormariyaa qur'aanka iyo sunnadaba sidiiqiintaa la hormariyaa fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaai walsaalixiin shuhadada waxaa laga dhigay martabada saddexaad baa laga dhigay laakiin waxaa u kulmi kara shahiidnimo iyo sidiiqnima dadka qaar u kulmi kara qaarna uma kulmayaan kaynay u kulmin sidiiqa ka fadli badan laakiin hadduu shahiidnimo iyo sidiiqnimoba isku darsado dee isagaa afdalka ah sidiiqii keli ahaa ee aan shahiidka ahayn haddii maziye aanu sidiiqnimada ku sida abubakar oo kale abubakar marka waxa weye dee shahiid ma ahayn oo fadliga shuhaadada dee inuu yeesho mooye shahiidkii shahiidulmacraka ma ahayn ila dadka qaarkood baa sawaabu shuhadaa yeelanayay man sala allaha shahaadata bisidqin ballaqahu allahu manaazila shuhadaai wain maata calaa firaashi marka waana soo arooray dadka qaarkoodoo hawaab shahiid la siinayo waa soo aroortay oo axaadiistu waa sheegaysa ashuhadaau khamsa ila aakhirihi marka yacni masiye hadday kaga leeyihiin sidiiqnimada wahalkeeda yacni saas yadaa weeye nebigeeda dabadii waxaa ugu fadli badan ummaddan abubakar baa ugu fadli badan sida khayru hadii lummati bacda nabiyiha abu bakrin uma cumar waa yahay xadiiska haddaba waxaa ku sugan inuu nebi ibraahim ku arkay calayhi asalaam geedka guntiisa inuu ku arkay culammadu waxay yidhahen taa macnaheedu ma aha inay shuhadadu ka derajo sarreeyaan ibraahiim inay ka derajo sarreeyaan ma aha oo waxaa la garanayaa darajada nebiyadu ciddaa nebiyada ahayn inay ka darajo sarreeyaan baa la garanayaa ibraahimna waxa weeye waa khaliilu raxmaan uraxmaanoo dee wuxuu ka mid yahay rasuullada ululcasmigaa buu ka mid yahay fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul shantii rasuul buu ku jiraa mar labaadkana waa khaliilu araxmaan waa kuwa allah marka aadka u jeclaa waittakhada allahu ibraahiima khaliila derajada khullada lagu gaar yeelay isaga iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed bay ahlucilmiga qaarkood waxay yahay nebiyadoo dhan waxaa ugu khayr badan alkhaliilaan labada khaliil baa ugu khayr badan oo nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam iyo nebi ibraahiim calayhi asalaam ah labadaasaa ugu khayr badan naxnu axaqu bishaki min ibraahim waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam taana wuxuu yidhi min baabi atawaaduc wa hadmi nafs yacni markaa tawaaducu nebigu tawaaducayo ayuu sidaa u yidhi wuxuuna markaa caddaynayey inuu ibraahim marnaba aanu shaki shaqo kulahayna ka dheeraa yani marka marka macnuhu wuxuu u dhacayaa sidaan anigu markaa u garanaysaa inaan shaki uga dheeraho iyo yaqiin aan ugu suganahay ay u og tihiin ya yani waxa weeye ayaa ibraahimna shaki uga dheera ya shaki uga dheera haddii marka waxa weeye marka labadeeda mid shakin lahaa anaa uga markaa mudnaansha badnaan lahaa inaan shakiyo aniguna inaan shakiya dee ma suuragal ahayn waana garanaysaa inaan shakin macnuhu saasoo kale u dhacaya cala kulli xaal min baabi alhadmi waaltabaaduc ayuu nebigu u yidhi naftiisa marka waxa weeye uu markaa tawaaducayo ayuu u yidhi wailaa ibraahim isagaa ka fadli badan oo nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nebi muxammed waxaa sii fadli badan nebi muxammed calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadama walaa fakhra waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni wax arrinkaas kuma jiro ama faan ma jiro mar kale nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam shafaacat lcudma isaga in la siinaayo ibraahimna ka cudur daaranayo nebiyada kaleba ya shaksi keliya lagu gaaryeela mar labaadka nebiyada waa ugu atbaac badan yahay ya e, nebiyada waa ugu atbaac badan yahay oo cidda raacday isagaa ugu badan oo cidda ahlu jannahee jannada gelaysa marka loo qaybiyo saddex meelood laba meelood waa ummatu muxammad weeye calayhi asalaatu wasalaam daloolka kalee saddexaadna waa ummadaha kaleo dhan oo laysu geeyey ciddii jannada ka gashay ba isku dalool isku noqonays ummatu muxammadna jannada gashay waxay noqonaysaa laba dalool bay jannada ka noqonaysa ahlu jannaha waa marka saddex meelood loo qaybiyo laba dalool waa ummatu muxammed daloolka kale soo hadhaa ummadihii kaleoo dhami ya ay noqonayaan isugu tegayaan marka taasi waxay caddaynaysaa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam inuu nebiyada ugu fadli badan yahay caddaynaysa waxyaalaha xadiiskan laga qaadanayo waxaa ka mid a cidda marka waxa weeye ahlufadliga ah ee jannada markaa mutaysatay ama nebi maxamed ha noqoto ama markaa nebiyada kale ha noqoto ama sidiiqiinta iyo shuhadada ha noqoto ama saalixiinta ha noqdaane ilaa ay dhintaan jannada inaynay gelaynin goortay jannada gelayaan waxa weeye waa markay dhintaan dabadeed markaasaa naftooda la gelinayaa oo loogu nicmaynayaa jannadaas laakiin intay markaa waxaa nool yihiin fii xayaati dunya nolosha adduunyada gudaheeda intay ku nool yihiin jannadaa marka waxa ma gelayaan ee waxay ku sugan yihiin imtixaankii bay ku sugan yihin la imtixaanaayey ayay markaa ku jiraan imtixaankii ayay markaa ku jiraan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk